bilowgay adduunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgay adduunyada beritankii bilowda bilowgay adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiya xumaantiyo

kulacaan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba ad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur ee keenan mar kale duur wanaagsan waa khamiis taariikhduna waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha december sanada labada kun saddex iyo labaatanka qodobada xiisaa lahaa duurimadan barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qeyb ka ah xidiga kooxda kubadda cagta united-ka bruno fernandes ayaa guushii astonville kadib hadal la yaab la sheegay isagoo ciyaartooyda kooxdiisa si weyn u dhiirigeliyey waa maqli doontaan hadalku ciyaartooyda kooxdiisa uu ku dhiirigeliyey xidigaasi bawl mersonna wuxuu magacaabay xidig arsenal ee dhibaatada ku ah inay galaaftaan inay guul amba ay ku guuleystaan horyaalka premier leaga sanad walbo marka la gaaro xagaaga kala barkiisana horyaalka ay iskaga degaan hogaankiisa ayaad maqli doontaan sidoo ayuu ahaa amba sidoo ayuu noqon doonaa tartanka qaramada qaaradda africa oo bilaaban doono falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa qeybaha ugu dambeeya barnaamijkan waxaan si weyn u falanqeyn doonaa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo beri furmi doono waa mar barnaamijka ciyaaraha duure keenan ah, hagaag dhegeystayaal markan barnaamijkeena ayaan guda marka hore ciyaaraha caalamka ayaan diirada saari doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaasha iyo annagaba waxaan falanqeyn doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo beri la filayo inuu muqdisho ka furmo haddii aan ku horumarno warbixinada caalamkana xidiga kooxda kubadda cagta united-ka bruno fernandes ayaa si la yaableh ciyaartooyda kooxdiisa ugu dhiirageliyey sida ay ugu diyaar garoobeen amba ay guusha uga keeneen kulankii astofilla kooxdiisu ay la ciyaartay xidigan ayaa si weyn baraha bulshada u qabsaday kadib markii united-ku kulankii astonvilla ay sameysay soo rogaal celin kadib markii loogu hormaray laba gool qeybtii horena ciyaarta laga dhaliyay united-ka xiddigan waxa uu si weyn kulankaasi uga soo muuqdo uu ku sheegay in ay ahayd kulan cajiiba ah, islamarkaana kooxdiisa ay sameystay wax iyaguba ay ka shakeeyeen waxay ahayd wax fiican markii ciyaartooyda kooxdu isla jaan qaadeen islamarkaana ay ku guuleysteen inay kubadda soo celiyaan iyagoo oltrafo joogana ay ka badiyaan marka la fiiriyo tartanka kooxda u tartamaysa horyaalka amba kaalmaha ugu sareeya aston villa waxay kamid tahay kooxaha horyaalka kaalmaha ugu sareeya ku jiro islamarkaana doonaya in sanadkan ay ku guuleystaan kabtanka kooxda kubadda cagta manchester united bruno fernandes ayaa daboolka ka qaaday inuu gaaro heer uu isweydiiyo haddii uu u qalmo inuu usii ciyaaro kooxda manchester united kadib markii ay ku rafaaday garoonkeeda xilciyaareedkan manchester united ayaa kasoo laabatay jidka guusha waxayna saddex iyo laba kaga adkaatay kooxda aston villa oo laba gool kala hormartay waxayna ahayd guushii koobaad shan ciyaarood oo ay dhammaan tartamada ciyaareen raydii fadhiiska alexander karnajo ayaa laba gool u dhaliyey marka la fiiriyo kooxdiisa isagoo qeybtii labaad ee tartanka amba qeybtii labaad ciyaarta labadaasi gool dhaliya halka romas holjon uu goolkii saddexaad ee natiijada ciyaarta united-ka u dalacsiiyeen kaalinta lixaad ee horyaalka premier leagu ka tuurtaan westham uu isbuuca horaantiisa uu u dhaliyo kooxdiisa waana goolkiisi ugu horeeyey uu tartanka premier league u dhaliyo kooxda manchester united redivaliska ayaa horaantii bishan ka hadhay tartanka champion leaga sidoo kale oo aan fursad loo siinay in yuruba leaga ka ciyaarto waxaa kaloo ay macsalaameysay koobka ee xilciyaareedkii hore ku guuleysatay ee karaba cab bruno fernandes oo sagaaliyo labaatan sana jir ayaa la hadlay saxaafadda kadib guushii kooxdiisu ay gaartay waxa uuna qirtay inuu shaki ka geliyay awoodiisa shakhsiga iyo kartidiisa ciyaareed xilli ay kooxdiisu guulla aan ahayd waxauna yidhi waa inaan aaminaadu ku jirto sababtoo ah haddii aysan aaminin waxaan gelaynaa xaalad adag way iska caddahay in waqtiyada adag ee dalaceyso isla aaminaad la-aan xitaa adiga naftaada aniga ayaa bilaabaya oo isweydiinaya miyaanu qalmaa inaan halkan ku ciyaaro waa iska caadi arrimahaasi oo kala dhacaan marka ay wax walba si fiican u socon waayaan laakiin waa in la soo kabto oo guulo la gaaro ciyaartooydana niyadooda ay dhistaan unitedku waa ay tartamaysaa ilaa iyo kulanku ugu dambeeya horyaalka ayuu sidoo kale hadalkiisa kusoo gabagabeeyey kabtanka united-ka kaasi oo tilmaamay in ay tahay wax cajiib ah in united-ku meelihii lagu yaqaanay ay soo tiigsato si tartanka tartamayaal dhab ay ugu noqdaan warbixinada kale iyo sheekooyinka kale ciyaaraana tartanka qaramada qaaradda afrika ee kaaf ayaa bilaaban doona saddex iyo tobanka bisha januari ee sanadka soo socda oo foodin ugu soo heysa waxuuna usoo bixi doona ciyaartooy badan oo ka dheeli doono horyaalo waaweyn gaar ahaan horyaalka brimier leaga oo aada uga walaacsan xidigaha fara badan ee ka tegi doono inta u dhexeysa january saddexiyo tobankeeda ilaa iyo februaayo kow iyo tobankeeda sanadka labada kun afariy labaatanka ayuu tartankan socon doonaa wadanka fercosti ayauna wadanka farcos ayaa martigelinaya tartanka waxaana wadnaha farta ku haya tababaraha kooxda liverpool yohan colob oo xidigihiisa ugu muhiimsan kooxda sida maxamed saalax uu muddo bila kaga maqnaan doono kulamo xiriira ah oo saameyn ku yeelan doono halganka ugu jiro horyaalka premier leaga ciyaartooyda dalalkooda usoo gaara kulamada dhammaadka tartanka qaramada qaarada africa waxay seegi doonaan inta udhexeysa afar ilaa iyo shan ciyaarood horyaalka premier leaga waxaana saameynta ugu weyn ay ku yeelan doontaa liverpool oo xidigooda maxamed saalax uu ka maqnaan doono kulamada chelsea arsenal halka chelsea wajahayso amba ay weyn doonto weeryahankeeda nicholas jackson manchester united ayaa sidoo kale dhibaadoon doonta oo ciyaartooyda ku buuxsiimaysa ama ka tegaya waxaa kamid a ah goolaayaheeda andre onano xulka qarankiisa camero uu tegi doono waxaana sidoo kale uu tababara eric tin haag uu weyn karaa sofian amrabad harya mejber iyo laacibka dhaawaca kugu maqan kooxdaas ama kasoo laaban ee waqti dhow ee axmed diyaalo amba ahmed diyaalo nottam faransi waxay ka mid tahay kooxaha la dhibaatoon doona tartankan islamarkaana ciyaartooy ay ka maqnaan doonaan waxaana ciyaartooy dhowra ah ayaa ka tegi doonta tottenham ayaa iyaguna darsin ciyaartooy ah ay ka dhaawacan yihiin ayaa waxay iyaduna weyn doontaa qadkeeda dhexe beb mata sar oo reer senegal ah iyo xidigooda bisuma oo isna u dhashay westamna waxay weyn doontaa weeryahanka reer gaana mohamed kudus iyo difaaca morocco neved agua oo garabka algeria behram ayaa kamid ah xidigaha ay weyn karto arsenal waxay weyn kartaa tom batry oo gaano u dhashay iyo mahamin lile oo egypt u dhashay astovilla waxay weyn kartaa bertan torore oo burkina faso aadi doono banmutna waxay weyn kartaa hamed terore oo afirkoosi ah iyo xidiga lagu magaca antonio semiyo oo gaana u dhashay xidigaha kooxaha kale xidigaha weyn kara waxaa kamid ah crystal balas oo weyn karta jordan ayuu oo gaano aadaya iyo dakore oo isna aadi doona edris gana ah guwayna oo senegal u dhashay everton ayaa weyn doonto muddo bil ah maxamed saalax iyo egypt aadi doono liverpool ayayna taasi dhabarjab ku tahay united afar ciyaartooy ayaa aadi doonto oo sofian amrabad ku jiro andre onana iyo ahmed diyaalo xidiga ay ka mid yihiin ayay weyn doontaa marka la fiiriyo kooxaha faa-iida city ayaa ku jirta oo aan xidig ka bixi doonin uu tartanka qaaradda africa uusan aadi doonin Vandaag dhegeystayaal soo noqod wanaagsan markan qeybta labaad ee barnaamijkeena ayaanu gudageleyna qeybta labaad waxaan diirada ku saari doonaa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maalinta beriyaha wuxuu ka furmi doonaa garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium waxaana kulanka furitaankooda ciyaari doona maamulada hirshabelle iyo galmudug tartankan ayaa shan kooxood ka qeybgelayaan waxayna dheeri doonaan ciyaarays araga xulka ugu liita ugu dhibcaha yar ama dhibcaha ugu yar la yimaada ayaana ka hari doona tartanka markaas ayayna laba laba koox isku arki doonaan si ay ugu gudbaan fiinaalka tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir loona qabto finaalkiisa labada koox ee ugu dambeeya ciyaaraha waxaa difaacanaya maamulka gobolka banaadir amba gobolka banaadir oo tartankan qeybka ah oo ku guuleystay sanadkii tagay ciyaaraha waxaan ka qeybgelaynin maamul goboleedka puntland iyadoo waqti dambana tartanka laga saaray khatuma state oo maamulku meelgaar ah waxaana isha lagu hayn doonaa sida ay noqoto ciyaaraha muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa khilaaf ka tahay sida koonfur galbeed tartan uga qeybgeli karto balse markii dambe waxaa la shaaciyey in tartanku ay ka qaybgalayaan oo ay soo xaadiri doonaan si tartankan ay uga qeyb noqdaan wixii laysku hayayna xal laga gaaray in shantan kooxood ee biri tartanka waxaa saarki doona hirshabelle iyo galmudug oo furitaanka wada ciyaari doona garoonka muqdisho stadium markii ugu horeysa tartanka sanadkan waxaa lagu geli doonaa amba lagu fiirsan doonaa lacago wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ay kusoo rogtay dadka shacabka ay usoo daawasho tartankan horey tartankan maysan jirin wax daawasha amba lacaga lagu daawan jiray maamul goboleeda wuxuuna ka xiise badan yahay marka la fiiriya tartanada kale ee sida horyaalka jenaraal daa-uudka iyo tartanka degmooyinka tartanka degmooyinka ayaa kan kusoo xigay ugu xiisaha badan leh tartanka maamul goboleeda waa kan ugu daawashada badanleh sidaas ayaana la tilmaamay lacaga looga dhigay islamarkaana dadka usoo daawasho tegaya ee tigidhada iyagu guryahooda joogay ay jaran karaan iyagoo garoonka joogan ay eh, jaran karaan waxaan falanqeyn doonaa oo qadadka teleefoonka furi doonaa dhegeystayaasha iyaga oo aragtidooda ka dhiiban doono tartankan furitaankiisa sida kooxuhu ay isku diyaariyeen guusha ay u rajeynayaan kulanka furitaanka iyo wax laga filan karo guud ahaan tartankan iyo isbedelada waaweyn ee dhacay maadaama maamulka puntland oo tartankan la aaminsan yahay inuu yahay maamul si weyn uga soo muuqan jiray uu ka maqan yahay sideetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix iyo sidoo kale sideetan iyo lix konton iyo sideed todoba todoba ayaa soo wici kartaan si tartan si aad barnaamijka ugu qeyb noqotaan aragtidiinana aad uga dhiibataan ciyaaraha maamul goboleedyada gobolka banaadir ee birfurmaya tartanka iyo kulanka furitaanka galmudug iyo hirshabeelle dhageystayaasha qadka telefoonka ayaan fursadooda siin doonaa dhegeystaha ugu horeeya qadka telefoonka ayaa soo dhawanaya soo dhow halo asalamu calaykum dhegeystaha kale ee qadka telefoonka ayaa siinaynaa fursadooda si uga faa'idaystaan allo asalamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magacyaalkaa joogta magaceyga waa farc degmada yaaqshiid ay farcad hadii aad barnaamijka la socotay tartanka maamul goboleedyada sanadkan ka duwan sanadihii hore isqaqabsi dheer jiray galmudug hirshabeellaha bili lagu furayaa tartankan iyo aragtidaada wallaahi tartankan laba sano oo baaqday labaatankii ugu dambeysay in la qabto galmudug waxay imaatay fiinaalka tartankan iyadoo kubad fiican soo bandhigtay sanadkaas hirshabeellana waxay imaatay iyadana kuwatara fiinaalka kuma aysan liideen tartankan maanta waxaa lagu fiirsan doonaa beri lacag aada iyo aad u ishiisa badan yahay kartankan waxaa urajeynaa guusha galmudug oo waxaa ugu rajeynaa laba gooli goolina ku bays waa mahadsan tahay ka qayb qaadashada barnaamijkan waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale qasta telefoonka qofka ku jiro soo dhow alo asalamu calaykum alaykum salaam soo dhow haddii aad barnaamijka la socoto gudagal tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee biri furmaya maamulada hirshabelle iyo galmudug ayaa lagu furaya aragtidaada tartanka aalada aad naga dhegeysanaysay yaro ka fogow si dhegeystayaashu ay ku maqlaan jubbaland sanadkee qaada dhegeystayaasha kale ee qadka telefoonka ayaan fursadooda siin doonaa qof walba oo barnaamijka soo galo waxaan ku boorineynaa inuu waqtiga noola faa-iideeyo oo aaladuu naga dhegeysanayo uu ka fogaado qofka qod ku jiro soo dhowo alo asalaam aleykum soo dhow magaca halkaa jeegto haye furta waad yaa barnaamijka la socota tartanka maamul goboleedii gobolka banaadir ah biri furmaya aragtidaada beri hirshabelle galmudug a ciyaaraya halo dhegeystaha kale qad ku diro soo dhow halo soo dhow magaca halkaa joogto haye furtuwa adiyaa barnaamijka la socotay tartanka maamul goboleeda goorka banaadir aa biri furmaya hirshabelle iyo galmudug aa lagu bilaabayaa tartanka aragtidaada tartanka aada umaadsantay injineer horta tartanka tartankooga xiisaha badan ee soomaaliya laga ciyaara macaasimada mas-uuliyaashan taageeraani gobolka banaadir aan aaminsanto qurashtood soo badbaaray intaan aanu kusoo dhamaaday ciida urajeyna haddii ay weysan qaadana hirshabeela urajeynaya tiri kulanka lagu hir shabeela urajeynaya saddex gool iyo gool inay kusoo doonto duhur waxaan walaalkay duhur lamid aan ah ku leenahay dhegeystaha kale qad ku jiro soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhow magacaalkaa jirta nimcadiyaa barnaamijka la socotay tartanka maamul goboleeda gobolka banaadir aa beri furmaya galmudug hirshabeelle lagu furayaa aragtida tartanka ay kulanka beri natiijadiisa adaa mahadsan tahay ka qeyb qaadashada barnaamijkan waan kaaga mahad celineynaa dhegeystayaasha kale qadka telefoonka ayaan siinaynaa tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir marka la fiiriyo tartankan waxa uu ahaa amba la aaminsan yahay inuu yahay kii aan agaasinkiisa uu wax badan iska bedelay tartanka dhowr mar ayuu baaqday labaiyo labaatankii bisha iyo shan iyo tobankii bishan ayaa sidoo lasoo saaray jadwallo ku aadan in tartanka la qabanayo labadii jeerba waa ay baaqdeen sagaal iyo labaatanka bisha oo beri ah ayaa mar kale loo madarsan yahay in lagu dhawaaqo waxayna dad badani qabaan inuu ahaa kii ugu agaasinka xumaa marka la fiiriyo tartamadii hore oo waqtigooda ku dhici jiray qofka qad ku jiro soo dhow dhowo soo dhow mayi halkaa joogto halo magacii halkaa joogto ay cabdullah barnaamijka hadii aa socoto guda gal eh, degmada waxaan dhegeystayaasha qadka telefoonka ayaan siinaynaa fursadooda si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan ugana aragti dhiibtaan tartankan marka la fiiriyo in puntland ay ka maqan tahay waxaa xiise kale u yeeli lahaa haddii qaatumay ka qeybgeli laheyd taasi oo tartanka xiriirka uu ka reebay gobolka banaadir diyaar garow adag ayuu ku jiraa saakadha waxaa booqday garoonka injineeriso iyagoo ku tababaranaya gudoomiyaha maamul gobolka banaadir kaas ciyaartooda ku dhiirageliya in laga doonaya in sanadkan mar kale ay tartanka ku guuleystaan qofka qad ku jiro soo dhow calaykum salaam soo dhow ayib adii barnamijka la socoto gudagal amaasinta walaalkeed tartanka ugu xiisaha badan soomaaliya maamul goboleedyadooda dheelaayo aniga sanadkan waxaa la jiraa xulka banaadir sanadkaroo ina difaaca doonaa rajeynaa galmudugna biliguur daraa u rajeynaa hirshabeellaa qaadeys walaalkeed jubbaland goormaa saldhis tartan fiican ee qaada su-aashasaa ku weydiinaa tar kooxde jubbaland goormaa ugu dambeysa qaada walaalkeed labada kun toddoba iyo tobankii halo dhegeystaha kale qad ku jiro soo dhow magaci halkaa joogto haddii aan eeb galo duruta haddoo alla yidhaaho waxaan gool rajeynayaa saddex gool iyo gool hirshabeele adaa maadsan tahay ka qeybgalkaaga barnaamijkana waan kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale ayaan siin doonaa fursadahooda si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan dhegeystayaal gabagabada barnaamijkan kusii saqinaa dhegeystayaasha kale ee qadka telefoonka soo wacaya ayaan siinaynaa fursadooda si ay uga faa'iideystaan ugana qeyb qaataan aragtidoodana uga dhiibtaan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo biri furmaya islamarkaana xulalkanba maamul goboleedyadu ay isku diyaariyeen tartankan ayaana sanadkan ka duwan sanadihii hore oo kooxuhu diyaari garoobyo kala duwan ayay soo galeen iyadoo dhowr jeer uu hore uu baaqday tartankan sideetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix sideetan iyo lix konton iyo sideed todoba todoba ayay soo wici karaan dhegeystayaal si ay qeyb uga noqdaan aragtidoodana ay uga dhiibtaan waxa ay ka filan karaan kulanka beri ee furitaanka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo bishan laba kol baaqday islamarkaana beri furmayo qofka qad ku jiro soo dhow waaleykum salaam aaladaad naga dhegeysanaysa ka fogow magaci halkaa joogto magaca iyo halkaad joogto waxaan gobolka banaadir ayaa guush u labii hal inay dhegeystayaasha kale ee qadka telefoonka ayaa fursadooda siinaynaa si ay barnaamijka qeyb ay uga noqdaan islamarkaana ay aragtidooda uga dhiibtaan tartanka maamul goboleed ee gobolka banaadir oo beri ka furmaya garoonka muqdisho stadium islamarkaana galmudug hirshabelle lagu furayo soo dhow magaci halkaa joogto hallo soo dhow magaci halkaa joogto dhegeystayaasha kale ayaan fursadooda siin doonaa si ay qeyb uga noqdaan barnaamijka islamarkaana ay uga qeyb qaataan tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir marka la fiiriyo tartankan guuleystayaasha tartanka ugu guuleysta waxaa qeyb ka ah gobolka banaadir iyo jubbaland marka la fiiriyo xulka puntland oo tartanka ugu guuleysta ayaa iskaga maqan iyadoona tartanka uusan sanadkan ka qeybgelin soo dhow magacaalkaa joogto baarliinoo joogtay way aqsid haddii aad barnaamijka la socoto gudagal waa dhawaa walaalkey dul rajeynayaa hirshabeelle isheela taagay sanadkan kulanka beri muxuu ku dhamaan karaa ya kulanka biri muxuu ku dhamaan karaa natiijo ceynkee ah laba hal inay kubadisaa rajeynaya hirshabelle aada waa mahadsan tahay sheekh barkaaga barnamijka dhan kaa mahad celineynaa qofka ugu dambeeya qadka ku jiro ayaan siinaynaa soo dhow qofkaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha kale ayaan fursadooda siin doonaa si ay barnaamijka qeyb muunadaan qofka ugu dambeeya ee barnaamijkan siinayaa kadibna waan soo gebagabeysan doonaa adaa ugu dambeeya soo dhow magaci halkaa joogto duur a magacii halkaa joogto tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir aa beri furmaya natiijo cenke ee kulanka maamulka hirshabelle iyo galmudug ay wada ciyaarayaan aadaa umahadsantaha cabdiraxmaan oo ku mahad celinaya tartanka heerka caalami ah oo ugu xiisaa badan soomaalida dhexdeeda ciyaarta beri waa waxaa la furi doonaa staadiyo muqdisho waxaan lagu martiqaadi doonaa waxaa bilaabi doonaa dhehe xulkii sanadka hore finalka deegsada nasiibtaro benintig looga qaaday iyo xulkii isla guruubyada ku haray oo isla guruubka galmudug ku jiray ee hirshabeelle hor sanadkan way wada adag yihiin xulalka laakiin cabdiraxmaano waxaa isdhihi karaa dubka sanadku waxay iskuweysay qaab aan la filaynaynin maadaama sanadka hore final ay tageen oo laba kun labaatanka haddana laga qaaday ciyaartooy badan oo xulka qaranka usoo deelay kuwa hore ugu ciyaaray degmooyinka gobolka kuwo kaleeto oo ayakana gobolada laga keeno oo puntland qaarkood laga soo xulay saqraawi markale uu soo laabtay sanadkan waxaa isdhigi karaa waa sanadka ugu fiicneed ee galmudug ay qaadi karto hadda macal axmed tahliila sii wato daa-uud waalna wuxuu u yahay kacanyare waxaa isdhihi karaa kulankaas inkastoo hirshabeelle ayadana macalin cabaas iyo cabdiraxiin iyo xidigo kale ay joogaan haddana khibrad ahaana lagu dili karaa hirshabeelle oo weliba goolal fiican oo laba gool iyo eber saddex iyo hal waxyaaba noocaasa hirshabeelle looga badin karaa anigoo u qiimeynayo ciyaartooda quruxda badan oo cowlka galmudug oo haddana kii u dambeeyey xeeraan ahaayo shalay lasoo bandhigay taqraawi marka lasoo laabtay kolley sanadkan mar kalena banaadir iyo galmudugaa seenar tegi doono goobkaana magaalada dowsamareeb ee caasimada galmudug aa laga dejin doonaa galmudugaana badin kartaa aaminsana door wanaag door lamid ah aan ku leenahay qofkaas ayaa u dambeeyey guud ahaan barnaamijka halkaasaan kusoo gabagabeynayna tan iyo kulankeena dambe sidaasi nabadgelyo